بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابور رحمه الله باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وأبو وقاص اسمه مالك الزهري من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم aamina bintu wahab oo nabiga calayhi salaatu wasalaam eedadii nabiga calayh salaam hooyadii aheyd aamina bintu wahab ayaa ayay isku soo dhacaan oo eeddo wahayd isaga wa kaana mujaabu dacwa marka laga hadlayo saxaabigan waxaa la soo qaataa karaama ilaahay uu siiyey oo ah wuxuu ahaa qof ducadiisa la ajiibo la aqbalo hadduu duceeyo iyo hadduu habaaro labadaba waa la aqbali jiri dad badan oo ku xadgudbay ama dhibaato geystay oo uu habaaray oo ilaahay ay ku riday weliba si deg deg ah qaarkooda ugu dhacday ayaa jira nabigana calayhi salaam waa jeclaa markuu arkana wuxuu dhihi jiray kan waa abtigay abtigiis yaa itusa yaa abtigii itusa ayuu dhihi jiray wuxuu ka mid yahay min alcasharati almubashariina biاljanna tobankii jannada lagu bishaareeyey markii tobankii jannada lagu bishaareeyey laleeyahay fii jalsa waaxida baa laga wadaa hal fadhi ah hal fadhi ah nabiga calayh salaam saxaabadiisa hor fadhiyo iyo wuxuu yidhi hebel waa ahlujanna hebel waa ahlujanna hebel waa ahlujanna toban buu tiriyey ee si mutafariqa marka laga hadlaayo saxaabada jannada lagu bishaaray way badan yihiin qaarkoodna waan mari doonaaba qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata bnu lqacnab qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can yaxya bni saciid can cabdillaahi bni caamir bni rabiica can caaisha um lmuminiin radia allahu canha qaalad waxay tidhi ariqa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa soo jeeday daata leyla habeen habeenada ka miduu soo jeeday araqu waxaa weeyaan assahru cadama noom qofka inuu soo jeedo hurdada kusoo dhici weydo yaa araq la yidhaahdaa marka nabiga calayhi salaam hurdada kusoo dhici weyday waa waqtigii xijradii nabiga markuu maka galay oo maka ka tago madiino galay sanadiyihii hore ee madiine uu nabigu joogay wey oo magaaladu madiina ay wada deganaayeen dad muslimiina iyo dad gaalo ah oo gaaladaasna ay ahaayeen kuwa munaafiqiin ah oo muslimkii ku dhex jira cadaawaddiisuna ay ka daran tahay kuwa kale iyo kuwo yahuudahoo lagu yaqaano khadaaca iyo makriga iyo dhagarta iyo shirqoolka nabiga calayhi salaam mar walbaba ay u maleegayaan marka nimankaasaa jiray iyo isku xidhnaan jirtay iyaga iyo kufaaru quraysh kuwii maka nabiga ka soo saaray ay isku xidhnaayeen mar walbaba sidii nabiga loo dhibaateen lahaa marka intaynay soo degin qowluhu subxaanah wallahu yacsibuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya dadka aayaddaa intayna soo degin nabiga in la ilaaliyo oo laga warhayo ayaa jiri jirtay isaguna uu saxaabadiisa qof ilaaliya inuu helo uu jeclaa markayse aayaddaa soo degtay wuxuu yidhi iska taga ilaahay baa ikaafiyey oo i ilaaliyey iska taga buu nabigu calayh salaam wax waardi ah ma lahayn markii dambe rasuulka sala allah aleh wasalam marka habeen habeenada ka miduu nabigu soo jeeday hurdadii ku dhici weyday fa qaala wuxuu yidhi nabigu layta rajulan alla nin saalixan wanaagsanoo min asxaabii asxaabtayda ka mida maan helo oo yaxrusunii i ilaaliya alleyla caawa caawa iwaardiyeeya qof saxaabadayda ka midahoo wanaagsan oo caawa iwaardiyeeyaan rabi lahaa oo igu fiicnaan laha jeclaan lahaa buu nabigu calayh salaam caaisha way maqlaysaa xaaskiisii qaalad waxay tidhi wasamicnaa waxaan maqallay sawta asilaaxi hubka shanqadhiisaan maqalay yacnii qof hubaysan oo hub wata shanqar gaaru leeyahay qajafqajaftiisii iyo hubkaa isku dhacaaya ayaan garanay qof hubaysan inuu nagu soo socdo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi man haada waayo ruuxan qaala wuxuu yidhi sacad binu abi waqaas waa sacad bin abi waqaas yaa rasuul allah rasuul allow ji'tu waxaan imaaday axrusuk inaan caawa ku ilaaliyo oon ku waardiyeeyo oo cadowga kaa waardiyean caawa yaan u imaaday oo qalbigayga ku soo dhacday qaalat caaisha waxay tidhi fanaama llah nabiga calayhi salaam waa saaxday xataa samictu qatiita ilaa aan ka maqlo khuurada nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana idaa naama nafah waqad calayhi salaatu wasalaam markuu saaxda nabiga waxaa ugu yaqaanay wuu kuurin jiray marka wax ceeba ma aha kuuradu de mid inay xanuun tahay oo sanka qofka nabar kaga yaallo oo arrimo kale oo xad ka baxsan way jirtaa laakiin caadiga ah ama iska macquulkaah wax eeba ma laha nabigu waa saxday intuu u duceeyey saxaabigii ayuu saxday rasuulka sala allah caleyh wasalam taa macneed waxaa weeyaan qofka inuu ilaahay tala saarto oo ictimaado oo cuskado oo u ogaado qadar alla inuuna kollaba gafaynin waa masala caqadiya iimaaniya masale caqiido oo iimaana qofka laga raba wey inuu sababta asbaabta la imaado oo taxadar la imaado oo xidrigii iyo digtoonidiisa uu qaatana asbaab mashruucahoo loo jideeyo qofka laga rabo wey inaad tidhahdo ani ilahay baan tala saaran oon cadowa isku dhigto sax ma aha ilaahay tala saaro markaa asbaabtana la imow hadday wax dhacaanna markay dhacaan kadib qadarkii inuu kugu dhacay aamin oo rumee oo qaado marka hore laakiin qadarka lama deliishan karo qadarkaa igu dhici ani qadarkayga umaada weligaa isku tuuri qadarkayga kollay waayi mahaye sax ma aha qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa layun xaw xadaanaa muxamed bn rumxin akhbarana leyt can yaxya bni saciid can cabdilaahi bni caamir bni rabiica ana caaishata qaalad waxay tidhi sahiran rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam oo arayqadii nabigaa soo jeeday maqdamahu lmadiina magaalada madiina markuu galay iyo sanadkii u horreeyey leylatan habeen habeenada ka miduu soo jeedo hurdadii kusoo dhici weyday oo qofka ama xanuun baa qabtaa ama walbahaariya murug baa qabata ama cabsi baa qabata ama wuxuun baa qabta qofka hurdada ka qaada marka nabiga calayi salaam hurdadii ayaa ku soo dhici weyday sala allahu calayh waaalih wasalam faqaala wuxuu yidhi layta rajulan nin saalixan wanaagsan maan helo min asxaabi asxaabtaydoo yaxrusnii i waardiyeeyaa leyla caawa intii yacni nabigu uu soo jeedi lahaa oo isaga iswaardiyeyn lahaa oo gaarka iska qaban lahaa in qof saxaabadiisa kamida intay waardiyeeyaan uu asaguna nasto muhimadii ummadoo dhan baa sugaysa nabiga calayhi salaam aakhiruleylkii iyo salaatuleylkii baa sugaaya inuu awaluleylka saaxdoo yar saaxdo ayuu jeclaaday qaalad waxay tidhi fa baynaa waqti naxnu annagoo kadalika sidaa oo nabiga uu arrintaasi majeeranayo ama uu tamaninayo ama rajaynayo samicnaa waxaan maqallay khashkhashata silaaxin hub shanqadhiis baan maqallay khashkhashadu waa sawtu silaaxi hubkii isku dhacaya qajaqajaf lahaa ayaan maqallay faqaala nabigu wuxuu yidhi man haada ilaa hobka qof baa wata warwaayo faqaala wuxuu yidhi sacad bin abi waqaas wey allow sacad weeyaan faqaala lahu rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi maa jaa'a bik maxaa ku keenayoo danteen laheed qaala wuxuu yidhi sacad waqaca fii nafsii naftayda waxaa ku soo dhacday khawfun cabsi an calaa rasuulillaahi nabiga u cabsanaayo nabigaan u cabsaday oon cadowga oga baqay faji'tu waan imaaday axrusuhu inaan waardiyeeyo xilkasnimo weeye iyo shucuur shucuurulmas-uuliya inuu qofku dareemo waxyaalaha muhimka ah iyo dareenka shucuurkaas mas-uuliyadda ku dheehan ayuu saxaabigu dareemay min bayni saxaaba saxaabadii kale wax soo kacay ma leh marka waxaa weeyaan manqaba iyo fadiila ayay u tahay sacad bin abiwaqaas radia allahu canhu ardaah inuu arrintaas ka xil nabigu waardiyeeyey fadacaa lahu rasuulu ullah sala allahu aleh wasalam nabigaa u duceeyey uma naama nabigu waa saaxray sala allahu aleh wasalam ducadii nabigana waa mustajaaba ducada nabiga qof ugu duceeyo nabigoo ducadaa helin maba jirtaba ah, ma jirto sacad radi allaahu canhu ardaa saaxibu alfutuux ayuu ahaa qaadisiya raggii furay qiimo badan buu ahaa markii dambena madiina ku dhintay xabaalihii baqiic baa lagu xabaalay meel la yidhaahdo caqiiq waadulcaqiiq agtiisuu deganaa guri ku lahaa halkaas ku dhintaa lasoo qaaday markaasaa waxaa la keenay masjidka nabiga calai slam baa lagu tukaday nimankii madaxda aha xilligaa joogay marwaan ayaa ku tukaday marka musalihiibaa bal musalla ah musallaa jirtay oo madiine ay laheyd oo xayulqamaama haddaba la yidhaahdo laakiin waxay codsadeen ummahaatulmu'miniin in masaajidka la soo geliyo markaasay ku tukadeen ayb wafii riwaayat ibni rumxin faqulna man hada xadaana muxamed bn muana xadaana cabdulwahaab samictu yaxya bnu saciid baa maqluul yiri quul isagoo le samictu cabdallahi bnu caamir bn rabicata yaquul qaalad caaishatu waxay tihi ariqa rasuulu llahi sala allah ala slm daata leyla ariqa iyo sahra sahira waa isku mid bimili xadiidi sulaymaan binu bilaal qaala xadaana mansuur bin abi musaaxim xadaana ibraahim can ibni sacdin can abiihi can cabdillahi bni shadaad qaal samictu caliyan cali bin abi daalib baan maqlay amiiru lmu'miniin waraabicu alkhulafaa abuturaab abulxasan radia allahu canhu yaquul asagoo maa jamaca rasuulu llah nabiga calayhi salaam ma kulminin abawayhi labada dhashay liaxadin qof in lagu furto hayra sacad binu maalik aan ka ahayn fainahu jacala yaquulu lahu nabigu wuxuu guda galay inuu leeyahay lahu lisacdin uu u leeyahay yowma uxudin maalintii uxud irmi tooga gaalada oo gan fidaaka abii wa ummii aabbaha iyo hooyada laguu furayay fidaaha waxaa weye qofkaad jeceshahay ayaa la yidhaahdaa ooad leedahay dhibka dhibbaba ku soo gaarin aqrabu naasi ilay qofka igu dhow adiga ha lagugu furto oo adiga badbaad marka saasuu nabig alai slam fidaaka abi wa ummi marka waa kelimo oo tusaysa uun qofkaasi wanaagga iyo jeceylka loo qabo kelia tusaysa oo eh, kelimaadka carabka bartay ay ka mid tahay wanaagsan iyo kelimaad ayaguna canaan ah oo iyada laftirkooda xaqiiqadooda loola jeedina way jiraan taribad yadaaka iyo fakiladka umuka iyo arrimahaasna way jiraan taasoo kale way fidaaka abi wa ummi qofkaad jeceshahay ayaa lagu dhahaa marka hadalkan cali bin abi daalib uu leeyahay nabiga oomuna kulminin aabbihii hooyadii kumuna furanin qof aan sacad ka ahayn waa asaga intuu maqlay ee nabiga ka ogaaday calayh salaam wailaa waxaa noo imaan doonaa zubayr bn cawaam oo asagana fidaaka abi wa ummi laleh qaala xadaana maxamed bn muana bn bashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shubaxa waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiixa وxadثna abu kurayb وإسحاaq الxandلي can mحamed بn bشhr can mscr بn kidamxa وxadثna ibn abi cmر xadثna سfyaan can mscr ibn kidami kulhm can sacd bn ibrahim can cabdالlah bn shadاad can caliي can النبي sal slam bmilihi daabacadaas markaa soo ogaatay an sacd bn ibrahim laga warinayay kulhm can sacd qala xadثna cabdالlah bn mslmة bn qacn xadثna sulayman yعni ibn bilal yعni ibna bilaalin can yaxya wahuwa ibnu saciid alansari can saciid ibnu musayib can sacad bin abi waqaasin qaal laqad jamaca lii rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa wuxuu ii kulmiyey abawayhi yowma uxud maalinta uxud maalinta uxud haddii dagaal baa dhacay weyn oo qaswat uxud la yidhaahdo oo saxaaba toddobaad ku shahiideen maalintaa iyada ah khilaafkii dhacay walkhilaafu shar khilaafku shar weeyaan meesha ugu hooseysa ilaa meesha u koraysa khilaafku khayr ma keeno guriga ninka iyo reerkiisa hadday iskhilaafaan carruurtii waa basanbaasi oo dhalanxumada iyo dhafoorxumada ku yaallaya jawgooda laga gara subaxdaas reerka markay labadiis qabtay ay isku dhacaan wixii kasii weynna iskaba dhaafba wkasii weyn kasii horreeyana iska dhaaf marka saxaabadii uu nabigu yidhi meeshaa waardi naga haya kontonka ahaa cabdulaahi binu jubayr uu madaxda oga dhigay buurtaa yar joogoo dhabarjabin naga ilaaliya ayaa khilaaf keenay oo nabiga iyo oo gaaladii la kacay markay arkeen ayay dhaheen meesha maxaana dhigay siwa cabdulaahi binu jubayr wa tisca min asxaabi rasuulilah min hamsiin toban asaga uu ku jiro ayaa ku soo hadhay oo meeshii dee markii dambe ciidankii khaalid bin waliid ee fardaha wata ee kufaar quraysh ka socday ayaa jieloo laayey saxaabadii waa isku dhaceen dhimashaa dhacday nabiga waa la dhaawacay dhowr dhaawac baa gaaray sala allahu aleh wasalam meel yar oo buurta uu ka galay uxud yay gaalada ku soo xoomeen markaasu wuxuu dhahaya yaa ku rida oo naga fiijiya ilaa sacadka radia allahu canhu uu nabigu uu yidhi irmii fidaaka abii wa ummii hooyadii abbahay lagu firay toogo awal man rama sahma fii sabiilillahina uga wada qof leebgana oo cadow ku toogta oo gaalada dhii ka dhiijiya ninka ugu horreeyeyba waa sacduna waqaas uxudna iyaduna mawaaqiftaasuu sajilay radia allahu canhu wa ardaa taarikhdaasuu qoray qaala xadaana qutayba bnu saciid wbnu rumxin can illeyth bni sacdin xa waxadaana ibnu muana xadaana cabdulwahaab kilaahuma can yaxya bni saciid bihada lisnaad qaala xadaana moxamed bnu cabaad xadaana xaatim yani ibn ismaaciil can bukayr bn mismaarin can caamir bn sacd can abihi sacd bin abi waqaas ana nabiya sala allah aleh wasalam jamaca lahu wuxuu u kulmiyey abawey yowma uxud maalinta uxud qaal waa kasay ku timid kaana rajulu min almushrikiin nin mushrikiinta ka mid ahaa wuxuu ahaa qad axraqa almuslimiin muslimiintii buu gubay gubitaankan waa macnahii waa loola jeeda kale oo dabki kii dabkaa ma aha qofka wuxuu ahaa gaalkan dhib badan oo muslimiinta shiishi oo tooganiyo hebel buu ku dhuftay hebel baa yaalla aad buu u xanuujiyey baa la wadaa axraqa almuslimiina muu gubay waa xanuujiyey faqaala lahu nabiyu nabiga calai salaam baa ku yidhi irmi toogo fidaaka abi wa ummi sacdow ninkaas shiishka nagu haya qanmaaska ah ninkaa toogo qaala fanasactu lahu waxaa u soo baxsaday bisahmin leeb laysa fiihi naslun aan lahayn af aan lahayn leebaan afka hore birba ku lahayn oo sidiisuun intii loo yagooreeyey yagoor laga dhigay gafuurka loo taagay omaan la soo baxay gabooyadii kala soo baxay faasabtu asabtu markaasaa waxaan kala helay jambahu dhinacan kaaga dhuftay xagga wadnaha fasaqada dhulka ku dhacay fankashafat cawratuhu cawradiisii baa faydantay fadaxika rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa ku qoslay xataa nadartu ilaaan ka fiiriya ilaa nawaajidih nabiga calayhi salaam gawsihiisii ayaa muuqday qosolka faraxan dilidkaas gaalka la dilay muslimiinta dhibaatada ku hayay wadnaha kaga dhacday tanuu nabiga ku farxayaa walaysa biinkishaafi cawrati cawradiisaa faylatay dan rasuulka calayhi salaam kumana qoslaayo ee in ninkii asaga ahaa muslimiinta laga fadhiisiiyey tanuu ku farxay rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam marka mowqifkaasna waxaa qaatay oo ay taariikhda u qortay sacad bin awaqaas radia allahu canhu ardaa adduunyada intaad joogto waxaa la rabaa inaad taariikh reebto waari maysida war hakaalama maqashay wanaktubu maa qadamuu wa yacni dadku waxay hormarsadeen raadkaada raad baa jira ama raad xun buu qofku reebayaa iyo basma xun ama basmo wanaagsan iyo raad wanaagsan buu ka tegayaa intaad adduunyada joogto marka waa inaad ahaato qof saaxibu siira xamiida siiro wanaagsan iyo muxuu ahaa tilmaan wanaagsan inaad maarata adduunyada ku martaa la rabaa noocuu ahaadaba ayb qof waba waxbuu adduunka kaga tagaa oo lagu sheegaa ayb xadaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr binu xarb qaala waxay yidhahdeen xadaana alxasan binu muusa xadaثna زhayr xadaثna sibaaq بn xarbin qaala xadaثanii muscab bn sacd can abiih anahu naزlat fiihi aayaatu min اlqur'an aayado qur'aana ayaa ku soo naزlad waxaa degtay fiihi fii sacdin iltifaad wey asagii baa iska hadlay fiihi aayaatu min alqur'aan aayado qur'aana kusoo degtay ilaa saddex buu ka dhigi doonaa aayadood kow midda koobaad qaala wuxuu yidhi xalafat ummu sacdin sacad bin awaqaas hooyadiibaa waxay ku dhaaratay ilan saabiqiintiibuu ka mid ahaa wuxuuba yidhi waxaan joogay maalin wa ana ulu lislaam islaamka saddex markii ana aliu alaa fi lislaam yacni islaamka saddex qof bas ah oon anig midkii saddexaad ahay yaana soo martay buu yidhi marka wuxuu ka hadlayo inuu yahay dadka saabiqiintaha sarkii waaweylaha saxaabada uu ka hadlaya ama intuu garanayay saddex buu maalin ka ahaa islaamka oo dhanba marka hadduu soo islaamay xilligaasna nabiga iyo dadka raacaba waxay ahaayeen dad la dhaleeceeyo oo aad iyo aad loo maaragtay dacaayadeeyo oo loo arko wax dhintay oo laga tegay oo dhibaataysan marka hadduu uu islaamay hooyadii baa qaraacantay hooyadiis yaa qaraacantay oo waxay ku dhaaratay anlaa tukallimahu inayna sacad la hadlaynin abaddan weligii xataa yakfura bidiinih ilaa diintiisaas uu galay uu ka gaaloobo oo ka soo noqdo waa musiiba imtixaan wey imtixaan weeyaan marka cuntona maba cunaayay ku dartay walaa taakula inaynan cunaynin cunto oo walaa tashraba sharaabna aynan cabbaynin cuntadiibay ka soontay waxay dhahaan kuwa maxaabiista iyo ayaa qaar maqlaysa cuntadiibu ka soomay wax sharciga uu ogol yahay ma aha marka cuntadii way diiday cabitaankiina way diiday lana hadli maayay tihi qaalad waxay tihi zacamta markaasay farriin u dirtay waxay tihi zacamta waxaad sheegtay ana allaha wasaaka biwaalidayk inuu ilaahay kuu dardaarmay labadaadii waalid oo wasayla alinsaana biwaalidaya xusnan uu yidhi alaaba sheegaya qur-aankiina inay ku qoran tahay waana ummuka hooyadaa baan ahay ixsaanna idii samaysid waana aamuruka waxaan ku amrayaa bi haada inaad gaalowda ayaan rabaa shubhada fiili waa shubha yacanii khabiida wey marka inaad gaalowdo ayaan rabaa ood ixsaan igu samayso oo diintii ka soo noqoto hooyadaas omayihiisoo maad baari ii noqotid arrimaha baari layskaga noqdana kuma jirto markay timaado xaqa alle iyo xaqa aadamaha hooyada u horrayso xaqa ilaahay baa horeeya oo la hormarinaya kaasaa la hormarin ah, laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa lagu adeeci mahayo alla wax lagu caasinaayo marka waxay tihi waa kanoo qur-aankii waa kan qaala wuxuu yidhi makahad waxay joogtay alaaa saddex beri ayay cuntaha afka saariyo biyo toona xataa qushiya calayha ilaa la miyir daboolay min aljahdi mashaqadii iyo gaajadii iyo oonkii daraaddiis ayay la miyir beeshay indhaha ba caddaysay faqaama waxaa istaagay ibnulaha wiil ay dhashay oo yuqaalu lahu cumaara la yidhaahdo ayaa intuu kacay buu fasaqahaha qulaamiyey duqori ku taqraaray ayuu biyii iyo caari wax ku qulaamiyey saqaha waa waraabiyey fa waxay guda gashay tadcuu calaa sacad wiilkii sacad aha ee saxaabigahaa bay habaaraysaa faanzla allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey fi lqur'aani hadihi alaaya wawasayna alinsaana biwaaliday ila qowlih wain jahadaaka calaa an tushrika bi hadday ku dadaalaan ixsaan u samee sax wanaag u samee u dadaal baarri u noq labada waalid haddayse shirki iyo kufri iyo gaalnimo ilaahay lagu kaaloobayo ay kugu dadaalaan ay kugu khasbaan haka aeecin haka yeelin haka yeelin baa lihi wa fiiha wasaaxiibumaa fi dunya macruufa adduunka wanaag kula saaxiib biyo si caano sii dhar u gad gaal asagoo gaala waalidka ayaad ixsaan u samaynaysaa hadduu xumaan kala sameeya iska war dhaafe qofkaad halkaysaa kula waalidkii qaad baan ka kari laahay sigaar buu cabbaa ma u baarifali karaa ma ka yeeri kara waxaasoo dhan waxaa weeyaan aayaddan wasaaxiibu maa fi dunya macruufa qabso wax kastaba dembi kastaba waalidka ha sameeyo adiga waxaa laga rabaa adduunka wanaag iyo macruuf iyo hadal wanaagsan iyo waxtar iyo u qabo markay timaado diintii iyo xuquuqdii ilaahay soomaha xaqa ilaahay baad xigaysaa dhankaasaad jiraysaa qaal taa warka waa aayadda koobaad ee sacad ku soo degtay aayadda labaad waa asaaba rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu helay haniimatan cadiima qaniimo badan buu helay yowmu bader maalintii bader faidaa fiiha sayfun sayf baa ku jirta faakhadtuu sayftii baan qaaday buu yidhi oon la soo baxay xoolihii la soo aruuriy oo meel tuuran welina qaybintii qaniimada in la qaybsado weli lama jidaynin oo intaan la bannaynin weeyaan wuxuu la soo baxay markaa seef fa ataytu bihi rasuula sala allah aleh wasalam nabigaan oola imaaday oo ihi seeftan gaalada laga soo qabsaday halkan seef ha siiyo faqultu waxaan ihi isii haada sayfa seefta nabi allow nafli iyo ziyaado iisii fa ana man qof baan ahay qad calimta aad og xaalow xaalkiisi ninkaad taqaanaan ahay halyeyga ah halgamaaga ah, ee geesigaan ahay baasha shaqadeedaan marin iyo meesheedee seefta nabi allow aniga isii qof kale gacantainu ku dhigine xogowgaas marka yaa galay radia allahu canhu wa ardaa xadiis kalaa jiray oo eh, nabiga eh, saxaabigu uu leeyahay sacad baa wuxuu arkay inuu ka yar koreeyo ragga saxaabada qaar ka mida ah markaasuu nabig ala slam wuxu hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum faqaala ruddahu min xayu akhadta meeshaad ka soo qaadday seeftan ku celi intaasuu nabigu yidhi calayh salaam faindalaqtu markaasaan tegey xataa idaa aradtu markaan damcay an ulqiyahu seeftii inaan ku tuuro fi meeshii alaabta la aruuriye la dhigay fi lqabli ay fi lmakaan aladii wudicat alamwaal almaqbuuda xoolihii la aruuriyey meeshii la dhigay fi meeshii xoolihii lasoo aruuriye lasoo qabtay la dhigay inaan ku dhex tuuray markaan damcay laamatini nafsii naftaydibaa i canaanatay anigibaa dib isku caraariyey ma sidaasaa seefta kaga tegi farajactu ilay nabigaa ku soo laabtay faqultu waxaan ku yidhi acdiniihi sii nabi allow seeftan qaala fashadda lii sawta hadalkiisii sawtkiisii igu adkeeyey ruddahu min xayu akhadta ku celi baan ku yidhi meeshaad ka soo qaaday qaala faanzla allahu caza wajal yasaluunaka can alanfaal qul ilanfaalu lilahi waalrasuul waxay ku weydiinayaan xoolahan qaniimada alliya rasuul baa iska leh yacni qaybinteeda iyo meesha la marin allah jideen nabiguna calayhi salaam waa fulinaya oo isagana musharax weeya sala allah aleh waalih wasalam qodobka saddexaad ama aayadda saddexaad ee ku soo degtay sacad waxaa weeye qaala sacad wuxuu yidhi wamaridtu waan jiraday fa arsaltu ila alnabiy nabiga calayhi salaam baan dad u dirsaday markuu ku jiraday xaajatulwadaac markaasuu nabigaa idhi ha ii imaado waa ii yimid oo adu xanuunsan faqultu waxaan idhi dacnii idaa nabi allow aqsim maali xoolayga aan qaybiyo xayu shi'tu meeshaan rabeen meeshaan rabo xoolaygaan ku bixiye iddaah qaala fa abaa waa diiday ma jirto iyo saan rabaan yeeli xoolahayga ma jirto xoolahan maalkan ilahay baa iskale wa min maali illaahi aladii aataakum adiga tasarufkiisa xoolahan waxbaa lagaaga ogolaaday waxna waa lagaa diiday saddex meeloodoo meel bas aa lagu ogolyahay inaad markaad dhimanayso ama qofka uu jiran yahay ama sakaraadkiisa uu ku jiro xilligaas saddex meeloodoo meel baa loo ogolyahay wixii intaa ka badan ma banaana inuu dhoo niskaa hebel hala siiyo ama niskaa qolada hala siiyo ama ka badan ama lama ogolo saddex meeloo meel basta lagu ogol yahay ayib waa markaad dee ku jirto laakiin markaad caafimaadsantahay xoog leedahay ya yani an tasadaqa saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa alghina walaa tantadir xata ida balaqat alxulquum qulta lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulaan hadhow calaacal wax tari karto xoolahaadii hadda markaad caafimaadsantahay saarabtaad yeelaysay marka hadda waxaa loo leeya maya saddex meeloodoo meelun baa lagu ogolyahay oo maa lagu dhahayaa laakiin markaad caafimaadsan tahay saad rabtaa yeeli kartaa meeshaas waxaad ku bixin muxuu ahaa gurigaas waxaad siinaysaa masaakiinta ceelkaa waxaad u qodi masaakiinta halkaa muxuu ahaa waxbaad ku bixin masaajidda waxaas halkaas ka dhisaysa wax gacanta ku qabanaya ma jirto carruurtaadii reerkaada biilkoodiiba haddaad u reebtoo siiso waxan kale saad rabtaa ugu tasarufi ya saad rabtaa ugu tasarufaysa waxaad rabtaad waqfi kartaa ood bixin kartaa laakiin haddii aad xilligii sakaraadka gaadho xoolihii waa lagula yeeshay ah, saddex meeloo meel unbaad leedahay labada kale dadka dhaxalka lahaabaa iskale way diidi karaan saas weeye marka wuxuu yidhi xoolahayga saan rabaan u baxsado qaala faaba waa diiday qultu fanisfa nis marka aan baxsado qaala faaba waa ka diiday qultu faulua saddex meeloo meel io ogolow qaala fasakata waa aamuse fakaana bacdu wuxuu ahaa auluu jaa'izan kii bannaan markii dambe uluka waa bannaanaa auluu wauluu kaiir saddex meeladoo meel baa weliba waa badan yahay oo inaad ka dhigto afar meeladoo meel ama shan meeladoo meel ayaa weliba fiican waa kii xadiidka cabdulahi bn cabaas dhihi jiray low ana annaas qaduu min aului ila arubuc lianna rasuula allahi sal la slam qaal auluu ulu kaiir ayib markaa waa markaa xaaladaas lagu sugan yahay weyaan xaaladdaa lagu sugan yahay ayib qaala waataytu calaa nafarin min alansaar waxaan u imaaday koox ansaarti ka mid ah marka aayaddii wuxuu leeyahay marka tan waa xadiid weeyaan oo ku saabsan in ulu lagu ogol yahay aayaddii kale waatan qaala waataytu calaa nafar min alansaari waalmuhaajiriin koox waxaan u imaaday ansaar iyo muhaajiriinta kamida ayaan u imaaday waa labadii kooxood ay saxaabadu ka koobnaayeen ansaar dadkii madiine lagu yimid wey muhaajiriinna waa dadkii soo qaxay ee diintooda la soo cararay ee reer madiine ay soo dhoweeyeen faqaaluu waxay dhaheen tacaala kaalay nudcimka aan ku quudinno wanasqika kamra khamraan ku siinne kaalay soo fadhiisay sacadow cunto iyo khamraan ku haynaaye wadaalika markaasna qabla an tuxarama alkhamru intaan khamrada la xarimin ayay ahayd ila khamrada mar damba la xarimay qaala faataytuhum waan u imaaday fii xashin waxaan ugu imaaday fii xashin baan ugu imaaday xashkaasaan kuu fasiri doono waalxashu lbustaan beerta ayaa la yidhahdaa beer ood iyo xaleed ayaa noogu imaada iyagoo fadhiya oo khamradii iyo hilibkii cunaya fa idaa ra'su jazuur neef geela madaxiis yaa mashbu'iyun la solaya cinda waktooda neef geelaha dabka u saaran oy solanayaan rabaan inay hadhow ay hilibka ka cunaan wa ziqun min khamrin sibraar khamra'ana meeshan u yaalla oo la dardarsanaya qaala fa akaltu waxbaan kala cunay madaxii wa sharibtu macahu ah, khamradiina waa la cabbay waa la sarqaamay qaala fadakartu lansaara waalmuhaajiriina cindahum waxaan sheegay ansaar iyo muhaajiriin baan soo qaaday ammaantooda yaa fadli badan masladan uu iaareyey wuxuu iaareeyey masalo muhaajiriin ansaar waa wesha fadhiya ayagiibu tartansiye yaa horta fadli badan muhaajiriin iyo ansaar yaa fadli badan faqultu waxaan idin yidhi almuhaajiruuna khayru min alansaar muhaajiriin baa ansaar ka khayr badan nimankii diintoodii xoolahoodii iyo dhulkoodii o dhan ka soo tago diintooda la soo cararay yaa ka khayr badan ansaar qaala faakhada rajulu ninbaa wuxuu qaatay axada lixiyeeyi ra'si madaxii neefkii geelaha labadiisa dalab iyo labadiisa qal mid ka mida ah ayuu la booday nin khamraysan fadarabanii bihi wuxuu ugu dhuuftay sanka fajaraxa bianfi sanka ayuu iga jaraaxay iga dhaawacay faataytu rasuul allah nabiga calayh salaam aan u imaanay faahbartu waan u warramay faanzala allahu caza wajalla fiya ilaahay anigu u soo dejiyey sababtayda iyo sabab nasuulkii yacnii nafsah ayuu ujeedaaye shacra alkhamri khamrada xaalkeeda iyo arrimaheeda xarrimaysa ugu dambays inama alkhamru waalmaysiru wاlansaabu walaslaam rijsu min camali shaytaan khamrada iyo maysirka maysirku waa qamaarka weeye ansaabtuna waa asnaamta aslaamtuna waa waxay wax ku faalfaalshan jireen oo faal ah oo ay samayn jireen rijsun qurun weeye min camali shayaan shayaan camalkiis weeyaan baa aayaddaasaan anay sababta iigu soo degtay buuri radi allahu canhu ardaa qaala xadaana muxamed bn muana wa maxamed bnu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can simaaq ibni xarbin can muscab bni sacdin can annahu qaala wuxuu yidhi sacad weeyaane unzilat fiya arbacu aayaat afar aayadood baa usoo degtay tukalu ku daray wasaaqa alxadiida bimacnaa xadiidi zuhayr can simaak wazaada fii xadiidi shucba qaala fakanuu idaa araaduu an yudcimuuha islaanta hooyadiisaheed ee tidhi haddaadan soo gaaloobin oo diinta ka noqonin ma cabbaayo ma cunaayo carruurtay dhashay oo soo marray cumaar inuu ka mid ahaa idaa araaduu markay damcaan an yudcimuuha inay quudiyaan shajaruu waxay furi jireen faaha afkeeda bicasan ulbay ku taqraari jireen oo ku kala furi jireen uma awjaruuha waa qulaabin jireen oo afkay ugu shubi jireen wixii markaasi lagu qulaabin karo fii xadiidihi aydan fadaraba bihi anfa sacdin ninkii carooday markii uu yidhi muhaajiriin baa ka khayr badan ansaar reer ansaareed buu ahaaye daraba bihi wuxuu ku dhuftay laftii garkii neefkii geelaha anfa sacad buu ku dhuftay fafazarah markaasuu dhaawacay oo jaraaxeeyey wa kaana anfu sacdin sacad sankiisa wuxuu ahaa mafsuuran mid la dhaawacay buu ahaa dhaawac buu ahaayoo dhaawac baa ka muuqday oo namar baa ku ooli jiray oo dakhar baa ku ooli jiray qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi qaala xadaanaa cabd marka waa qofka markuu maankiisa tago oo maandooriyo isticmaalo wax walba oo xaaraan ahaa buu ku dhaqaaqayaa afkiisii waa furmaaya caaytan buu gelayaa iyo qadaf gacantiisii wuxuu rabuu ku dhuufanayaa asagii meeshumeel xunbu ku dhacaya waa hallaabaya amal xun oo sharaf daran weeye maandooriyuhu oo qofka maaragtay dulli ka dhiga xadaanaa zuhayr bnu xarbi qaala xadaana cabduraxmaan can sufyaan can ilmiqdaam bni shurayxin can abihi can sacdan fiya nasalat anay ugu soo degtay buu leeyahay walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati waalcashi waa aayadda afaraad nabiga calayh salaam baa waxaa lagu yidhi ha fogayninoo ha caydhinin kuwa ilaahay caabudo ee barya nis hore iyo nis dambaba kuwa ayaga ah kufaaru quraysh baa waxay dhaheen dadkan aan kula fadhiisanaynaaye raggii madaxda aha ee odayaasha aha ee qurayshta aha ee madaxdaha laakiin nimanka fuqarada ahee dharka xunxun qaba iska fogee markaasaan kula fadhiisanaynaaye markaasaa nabigu waxaa leey maya haka yeelin walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcashi yuriiduuna wajha qaala nazlat waxaa soo degtay fii sittatin nazalat fii sittatin lix saxaabi oo ka mid ahaa raggii qiimaha badnaa ee islaamnimadooda ay horraysay ayay ku soo degtay aayaddan ana aniga buu leeyahy oo sacada wabnu umm mascuudin cabdullahi bn mascuud alhudari ah minhum lixdaasaan ka mid ahayn wa kaana almushrikuuna mushrikiinta waxay ahaayeen qaaluun lahu kuwa ku yiri nabiga calayh salaam tudnii haaulaa kuwanaa soo dhowaysanaysaa annagina waxaad leedaha ii imaado oo waxaan inii sheego kuwan horta iska fogee ah, ka yeelin baa la yidhi iimaanka iyo hidaayada qofku ilaahay la doono kaas unbaad soo dhawaysan sidii nabiga lagu canaantay ninkii indhoolka ahaa cabasa watawalla an jaahu lacma ti oo kale weeyaan xaddaana abubakr bn abi shaybata qaal xaddaana moxamed bn cabdillaahi can israa'iil bn yuunus can miqdaan bn shureyc can abihi can sacdin ibn abi waqaasin qaal kunna maca nabiyi nabiga calayi salam baan la joognay sittata nafarin lix qof oo ka mida saxaabadii hore faqaala almushrikuuna waxay dhaheen lilnabiyi waxay ku dhaheen odrod eri oo naga fiiji oo naga foge haaulaa'i kuwan laa yashtari'uuna calaynay inagu soo dhiiranayn meelaha aan fadhinay khiyaarta fadhiyaan yaynan intee adiga oo hadda wax noo sheegaayo haddii nala fadhiistaan hadda kadib bay soo dhiiranayaan oo meel walbaon fadhina waxay moodi inaan isku mansilannahay oo isku martabaannahay oo isjaga'an nahay siayna noogu soo dhiiranin nimankaa fadhiga anaga ha barin udrid haaulaa laa yajtari'uuna hadda kadib calayna ayay nagu soo dhiiranin qaal wakuntu markaas aayadda kusoo degtay qaala wakuntu ana wabnu mascuud aniga iyo cabdulahi bn mascuud baan ahayn iyo warajulu min hudayl wa bilaal warajulaani laba nin oo lastu usamiihima aanan sheegaynin magacooda abubakar yaa laga yaabaa iyo raggii qiimaha badnaa raggaanan sheegaynin fawaqaca fii nafsi rasuulilah nabiga calayh salaam waxaa naftiisa ku dhacday maa sha allahu an yaqac wuxuu ilaahay qoro inuu ku dhaco kaana xariisan lihidaayat albashar dadka inay islaamaan oo hanuunaan buu aad nabiga dadaali jiray gaar ahaan nimankan madaxda hadday islaamaan wuxuu nabigu alahaa kuwa kaleo dhan baa soo raaci doona marka haddayba xogow carabka u yar jilciyaan oo ay hadal usoo yardhigaan ay leeyihiin waan islaamaynaa waan waaficnaanaynaa saa iyo saas ay dhahaan mararka qaar nabiga waxaa kusoo dhici jirta ijtihaad ah war kuwan hadda waaba saxaabadaada qiimaha badnaaye hadda intaad la fadhido amaad kuwan xoogow fursad siin lahayd tiibaa marka nabiga la yidhi maya ah, waxay sheegayan waxba kama jiro qalbixumada iyo caqiida xumada iimaan xumadu way ku jirtaa nimankan nimankaas saxaabada ee qiimaha badan alle u dhow kuwaas ayagaa iska fogaynin baa layidhi faxadaa nafsa naftiisa xoogow ku yarsheekeeyey oo yidhi amaad iska yar saa yeeli lahayd faanzla allahu caza wajal walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcashiy yuriiduuna wajha nimankaas ilahay wejigiisa raadinaya ee misorenisdanaba alla caabudaaya ee mu'miniinta muwaxidiinta kuwaa macooda ahow ha iska fogaynin kuwan gaaladee lu ogeyn waxay noqon karaan ha ka yeelin ha u tanaasulin baabu min fadaa'ili dalxa wazubayr radia allahu tacala canhuma dalxa ibnu cubaydillaah iyo zubayr ibnulcawaam radia allahu canhuma fadaa'ishoodii baa laisku qabtay mawaaqif baa u dhexaysa oo arrimo ay labadooda saxaabi ay ka sinaayeen baa jirta xadaanaa muxamed ibn abi bakr almuqadami wa xaamid bn cumar albakraawi wamaxamed ibn cabdilacla qaaluu xadaana muctamir ibnu sulaymaan wdarxaan qaala samictu abi sulaymaan can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan bnu mil qaala wuxuu yidhi lam yabqa ma harin maca rasuulilah nabiga maciisa calayh salaam fii bacdi tilka alayaam maalmahaas allatii maalmihii u qaatala fiihinna dagaalamay maalmaha gudahooda rasuulullaahi nabiga calayh isalaam uu gaalada la dagaalamay kuma soo harin maalmaha mid ka mida hayru dalxa wa sacd dalxa iyo sacd bisa ku soo haray oo waxaa dhacday maalmo dagaalkii la galay banyubaayoq iyo dhibaatadii gaaladii muslimiinta ay geysteen xogow la yar kala dhaqaaqay oo ay ku soo hareen dalxa iyo saciid iyo sacad sacad bin abi waqaas oo xaggeed ka keentay haddii la yidhahdo can xadiiayhima buu leeyahay ninka la yidhaahdo abucuhmaan wuxuu leeyahay can xadiiayhima ay rawaytu dalika can xadiiayhima waxaan ka wariyey oo warka asagaa ah u leeyahay ayaga xadiidkay sheegeen weeyaan oy dheheen labada nadaa ku soo hadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam can xadiiayhima labadoodaxadiiayhima labadooda xadiid ayuu kaga wariyey oo arrintaasi uu ka maqlay qaala xadaanaa camru naaqid qaala uxud baa laga inay tahay axad markii aad loo kala dhaqaaqay markii dambena saxaabada wax yar ay ku soo hareen rasuulka calayh salaam xadaana camru naaqid qaal xadaana sufyaan bnu cuyayna can moxamed bn munkadir can jaabir bni cabdilaahi qaal samictuhu waxaan maqlay buu leeyahay moxamed bn munkadir baa samictuhu leh damiirkan wuxuu noqonaya jaabir samictuhu waxaan maqlay jaabiroo yaquulu leh nadaba rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa tirtirsiyey nadab tirtirsin wey iyo amar iyo boorin nadaba rasuulullahi sala allah alay wasalam baa wuxuu tirtirsiyey annaasa saxaabadii buu tirtirsiiyey yowma alkhandaq maalintii dhufayska qaswat laxzaab baa layidhaha qaswat alkhandaq kufaaru quraysh ay maka ka soo duuleen madiina ugu imaadeen nabiga calayh salaam deena dhufays la qoday dhufayskii saxaabadu ay xagga kale ka fadhiyeen maalintaasi kufaaru quraysh iyo qadafaan iyo yuhuudu buni quraydo ballantii ka baxay oo madiino joogay oo hoosta maaragtay dhibaato ka bilaabay arrin culus bay aheedoo qur-aankaba uu tacbiiriyey id jaa'uukum min fawqikum min asfala minkum izaaqat alabsaar wabalagat lquluubu lxanaajir watadunuuna billahi yadunuuna marka kor iyo hoosba way oga imaadeen gaaladii xaalad culus bay saxaabadu galeen roob marka qabow baa yimid dhaxan ah ayaa yimid saxaabadii marka wuxuu dhahay nabigu yaa noo soo ogaada nimanku meeshay joogaan man yaatiinii bikhabari ilqowm ayuu dhahay yaa ii keena khabarkii iyo xaaladda ay ku sugan yihin nimankii niman diyaarsan oo nagu soo wajahan inay yihiin niman dhaxanta ay ku dhacdo inayba cararaan raba inay yihiin ilahay dabeeshaas kusii daayay subxaana wa tacaala arsalna calayhim riixan wajunuuda lam tarawha ayaa lagu sii daayey marka hadduu saxaabadii la hadlay wax dhaqaaqaa la waayey faاntadaba zubayr zubayr bnu cawaan baa aqbalay waafaqa nabiga calayh salaam amarkiisiiba waafaqayoo zubayr baa booday uma nadabahu mar kalu haddana wuxuu yaa noo soo fiiriya faاntadaba zubayr zubayr bnu cawaan baa haddana aqbaloo istaagay uma nadabahu mar kaluu saxaabadii ku booriyey faاntadaba zubayru zubayr baa kacay oo aqbalay faqaala nabiyu sala اllahu calayh wasalam waa saddex jeer wey saxaabada intoodii kala dhaqaaqaya ma laha markaasuu nabigu calayhi salaam bilasharaf ilaa yowm alqiyaama madxi iyo ammaan iyo manqaba iyo fadiila ayaa ninkaa asagaa maalintaa la siiyey nabigu wuxuu yidhi likulli nabiyin nebi walba wuxuu leeyahay xawaariyin dad asaga u khaas ah uu maaragtay naasiriin iyo gargaar u ah garab iyo gacawtooyo gaara ah u ah si khaasa ah uga duwan kuwa kale wa xawaariya aniga naasirkayga iyo gargaarigaiyo khaaskayga khulaska ah azubayru zubayr weeyaan saasuu nabig alai salam marka wax lala ma jirto marka laga hadlayo saxaabada xawaariyu rasuulilaah waa kuma haddii lagu yihahda zubayr bin alcawaam marka nin walbaba meel buu iyuu lambar buu saxaabadu leeyihiin oo nin walba manqabo iyo fadli gaara oo ku caanbaxay buu leeyahay fii hada albaab ninkaasaa qaatay likulli nabiyin xawaariyun waxawaariyan zubayr zubayr weeyaan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bn lcalaa qaala xadaanaa abu usaama xamaad can hishaam bn curwata xaa وxadثna abu qrayb وإسxاaq بn ibrahim جamيعا can wkiع xadثna سfyaan kilahma can mxamed بn mkdir can jaabir can النبي sl sلم bmacna xadيث بn cuyayna qala xadثna ismاعيل بn الkhليل وسweyd بn سacيid kilahma can ibn mshir qala ismاعيل أhbarna caliي بn msir can هisham bn curwaةa can abيه can cabdالlahi bn زubayr qaal kuntu waxaan ahaa ana aniga wa cumar ibn abi salma iyo cumarkii ina abi salma ahaa waa rabibu rasuulilah cumar bn cabdilaahi bn asad baa la dhaha almahzumi cabdulahi bn asad baa la dhihi jira abu salmaha nabiga gabadhii uu guursaday umu salama ahayd umu salama hinda bint abi umaya ayaa dhashay cumar rabibu rasuulilah gurigu nabiga ku koray wuxuu leeyahay marka ninkan la yidhaha cabdulaahi binu zubayr kuntu ana wa cumar binu abi salama yowma alkhandaq maalintii dhufayska ghaswat alaxzaab maca niswati baan ahayn carruur yaryar bay ahaayeen markaas haweenkaan la joognay fii uطmi xasaan xasaan binu haabit radia allaahu canhu xisnigiisii iyo dayirkiisii ayyaa lagu guray haweenkii nabiga iyo haweenkii lagu guray xoog badan buu lahaa ay carruurta meeshaasi fadhiyeen halkaasaa laga fiirinaya gaalada wuxuu leeyahay cabdullahi bnu zubayr fa kaana wuxuu ahaa cumar binu abi salama yutaaci'u nii kii dhabarka ii maaratay ii foorariya oo aan ku istaaga ee maratan fa anduru markaasaan gaalada fiirin derbigii baa ilin qarine dhabarka intuu saa dhahu ku istaago yuu saa u fiirinayaa wa udaaiu lahum anna waan u foorarsan maratan mar fayanduru asagana wuu fiirin marna anaa fiirin marna asagaa fiirin ayagaa isku istaagaya oo dhabarka iskaga istaagaya saas weeyaan fakuntu waxaan aha acrifu kii garta abi aabbahay zubayr binu cawaam idaa goortii marra uu soo maro calaa farasihi isagoo faraskiisi saaran fi silaaxi hubkiisina qaba muxuu ahaa muajij eh, muxuu ahaa hubkiisii yani ku qarsoon oo wadxiisii waxo dhan ay gofeedi aan aad loo aqooni loo garanaynin qofkii dee dharkiisa iyo alaabtiisa yaqaanay mooyeene marka wuxuu leeyahay aabbahii zubayr waan garanayay marka uu isagu faraskiisa wata saa noo dulmaro oo banu qurayde iyo gaaladii uu saa usoo fiirinaayo waan garanaya buu yidhi ah. idaa mara calaa farasihi isagoo saaran fi silaaxi hubkiisina ku qaba ilaa bani qurayddatana usii socdoo fiirinaya ayaan gartay qaala wa ahbaranii cabdullahi bnu curwa wuxuu ii sheegay can cabdilaahi bni zubayr qaal inuu yidhi fadakartu dalika liabi markii dambe u sheegay aabbahay baan u sheegay oo waa ku garanayay qaala wara'aytanii yaa bunay oo may aragta wiilkaygiiyow qultu nacam haa qaala am oo yar buu ahaa saddex jir afar jir ayuu markaa ahaa meelaha ay u deliishadaan bacdu ahlilcilm oo isku hayaan riwaayat alxadiid can shaqiiq ilmaha yar ama xamlu riwaaya yani riwaayada iyo xadiidka xumbaaridiisa da'da loo loo shardiyo qaar ba waxay yidhahdeen shan sanay ka bilaabanaysaa ayay yidhahdeen marka ninkana shan sana markaa ma gaarin waa qorka qolada leh tamiis umbaa la fiirini tamiis inuu wax garanaya ilmaha ilmaha qaar saddex sane wax ku garan karaan afar sane wax ku garan oo waxay maqleen ay soo aroorinayaan xadiidkaa intaa leeg asagoo saddex jira afar jira ayuu markaa xifdiyey oo uu dadka usoo sheegayaa markii dambe uu weynaaday qaala wuxuu ama zubayr baa marka wuxuu ma garantay hawaan ku gartay qaala wuxuu amaa wallaahi baan ku dhaartay laqad jamaca lii rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu ii jamciyey yowmaydii maalinta abaweyhi labadii dhashay oo faqaala wuxuu yidhi fidaaka abiga ummii jamciska waa saas ah, labadoodiiba wuxuu yidhi aabbahay iyo hooyaday lagugu furay wixii ku soo ayagaa ha gaaraan adigaa saxaabi jaliilah mujaahid miqdaam ah radia allahu canhu waardah xadana abu kurayb moxamed bn calaa xadaana abu usama xamaad can hishaam can abi curwa can cabdillahi bni zubayr qaala wuxuu yidhi lama kaana yowmu lkhandaq maalintii gufayska kuntu waxaana ana wa cumar bin abi salama fi ludub dayrarka iyo meelahaasaan ku jiray weliba eh, eh, xasaab alladii fiihi niswa haweenkii ay ku jireen kuwii nabigii yani niswat nabiy sal slam haweenkii nabiga calayh salaam iyo carruurtii wax dhan meeshaan laiskugu keenay say gaaladu dee guryo yaryar bay ku jirjireen haweenkii iyo ayna gaalada ugu dabamarin oo yuhuuddu dhibaato u gaadhsiinin halkaasaa lagu waardiyenayey wasaaqa alxadiid bimacnaa xadiid ibn mushir fi hada alisnaad walam yadkur cabdallahi bnu curwata fi alxadiid walakin adraja alqisa qisadii wuxuu ku daray oo gadaal ka raaciyey fi xadiidi hishaam can abih can ibni zubayr cabdullahi bn zubayr qisadii hadda uu ka sheekeynayay oo aabiyaynu arkayo saas wey qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana cabdاlcaزiiz can ibni muxamedi can suhayl can abi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alيh ali wasalam kaana nabigu wuxuu aha calaa xera buurtii xera xero waxay ku taallaa maka almukarama waa buurtii nabiga qur-aanka u horreeyay kusoo dega isagoo ku jira buur aad u dheer oo meesha u korraysay fiida'ana god ku leh oo nabiga halkaa uu geli jiray sala alla ala slam intuu galo ayuu kacbada halkaa ka arki jiray sal allahu aleh ali wasalam marka nabiga calayh salaam ayaa fuulay mar dambe isagoo saxaabadan ay uu wato oo raggan ay rumeeyeen kaana calaa xeraa huwa asaga waa abubakar waa cumar wa cumaan wa caliy wa talxa wa zubayr intaasaa la fuushay casharat lmashriq bay kamid yihiin dhammaantood fataxarakat isakra dhagixii weynaa ay ku istaageen iyo buurtii baa dhaqdhaqaaqday faqaala rasuulu llahi sal allah alay slam wuxuu ku yidhi ihda deg isdeji xasri xasri buurtii buu hadlaya famaa calayka korkaada ma saarra ilaa nabiyun nebi baa saaran aw sadiiqun ewa sadiiqun awda macna waa waay iyo sadiiq qof sidiiq ahoo darajadaas gaaray sidiiqiinta aw abubakar aw amase shahiidun wa shahiid iyo dad shuhada ah oo shahiidnimo ku dhiman doona ayaa korkaala saaranay wa hada mucjiza cadiima min mucjizaatihi sala allah aleh wasalam in saxaabadan waxay ku dhiman doonaan uu nabigu sii sheegay sala allah aleh waalih wasalam dhammaantood waxay dhinteen bacda wafaatihi nabiga dhimashadiisa kadib sidii abubakar sidiiqa waa abubakar magaca kale laqabkaa sidiiq intan kalena shuhadaay ku dhinteen ayagoo madluumiina oo laga gardaran yahay ayaa la dilay waa cumar waa cumaan waa caliy waa dalxa wa zubayr dalxa iyo zubayr dee dagaalkii dhex maray saxaabada ayagoo ka soo insixaabay oo shaqo ku lahaynba yaa la dilay caliina waad garanaysaayoo nimankii khawaarijtahaa ayaa dilay habeen isagoo dadkii salaada u kicinayo oo ka kacay salaad leh cumaan binu cafaanna waa gurigiisaba loogu imaanayoo lagu soo duulay oo halkaa lagu dilay cumar binu khadaam asagoo salaad tukanaya suuratu furqaan akhrinaya salaad subax ayaa halkaa lagu warjeefay oo cadowgii xumaaya abuluulu almajuusi ayaa markaasi dooxay raggaasoo dhan nabigu wuxuu sii sheegay in la dili doono shahaadana ay ku dhiman doonaan sala allahu calayh waalih wasalam ayb qaala xadaanaa cubaydullah bnu muxamed bnu yaziid bnu khunaysin wa axmed bnu yuusuf alsdiy qaala waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil bin abi uwaysin xadaanii sulaymaan bnu bilaal can yaxya bnu saciidin can suhayl bn abi saalex can abiih can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay ali waslam nabiga kaana calaa jabali xera buurtii xera ayuu saaraa fataxarak buurtii baa dhaqdhaqaaqday marka waxyaalahan jamaadaadka ee angageen ee geedaha iyo buuraha iyo waxaan leh ilaahay dareen uu geliyey baa jirta markuu rabana uu muujinaya subxaana wayba tasbiixsadaan wain min shayin laa yusabbixu bixamdihi weyaanoo wayba tasbiixsadaan way dhaqdhaqaaqaan nabiga jaceylka ay u qabaan calayh salaam qaar baa shanqaray oo shanqadhooda la maqlay oo tiirkii uu nabiga calayh salaam ku tiirsan jiray markii mimbarka loo sameeyey waa kii dhawaaqay ee ooyey waa kii dhagaxyaha qaar nabiga ay salaami jireen asalaamu calayka ya muxamed ay dhihi jireen oo salaami jireen qabla albicta intaan la soo saarin jabalu uxud baa dhaqdhaqaaqay xerana waa dhaqaaqoo maka ku yaalla marka maxsuusaat waxyaalaha jabaalaadka xisi waa yeeshaan ilahayna awooddiisa qudradiisa waxba kuma aha subxaanahu watacaala faqaala rasuulu llah nabiga calay slam wuxuu yidhi uskun xeraa'u yaa xera ihdadii wey isdejiyo xasil xerow famaa calayka korkaada ma aha ilaa nebiyu nebi aw sadiiqin mid sadiiqaho darajatu sidiiqiin gaaray waa abubakare aw shahiidun mid shahiido shahaado ku dhiman doona wa calayhi waxaa kor saaraa annabiyu nabiga calayh salam wey wax kor saara wa abu wa cumara wa cumaru wa cuhmaan wa caliyun wa talxatu wazubayr wa sacd bin abi waqaas radia allahu canhu marka waxaa u keliya mulaaxada leh sacd ibn waqaas sacad ibn waqaas inta kale shuhaday ahayen oo waa la dilay laakiin sacd ibn abi waqaas maata radia allahu canhu xadfaan fihi fi qasri bilcaqiiq qasri guri uu ku lahaa caqiiq ayuu ku dhintay sacd bin waqaas radi allahu canhu marka asaga washahiidun xaggee ka soo galay shahiidun asaga waxay noqonaysaa washahiidun almashhuudu biljanna wey shahiid bimacnaa almashhuud biljanna ku janno loogu maqhraati furay loogu maqhraati kacay isaga sacad marka uu soo galaya marka halkaa la fiiriyo jannada loogu maqhraati kacay ayuu ka mid ahaa shahiid wey yani manaa mashhuud shahiid bimacna mashhuud wayna jirtaa faciil bimacna mafcuul qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana ibnu numayr wacabda qaala xadaana hishaam can abihi qaal qaalat lii caaishatu waxay igu tidhi abawaaka labadii ku dhashay curwa binu zubayrow labadii ku dhashay midna aabbaha ahaa midna awowa hooyadaa dhalay u ahaa wallaahi waa ku dhaarteen min aladiina kuwii bay ka mid ahaayeen istajaabuu lilaahi waalrasuul ilaah iyo rasuulka kuwii ajiibay min bacdi ma asaabahum alqarxu dhaawac iyo dhibaato markay gaadhay kadib kuwii alla iyo rasuulka ajiibay ah ayagoo dhaawac iyo dhibaato iyo daaf ka muuqato haddana baxay oo ka daba tegay cadowa ayuu ka mid ahaa aayaddii bay ishaaraysaa maogtahay ladiina istajaaba lilahi warasuul macdim asaab lqarxu marka markii qarxigii iyo dhaawacii uu soo gaaray haddaba maca daalika amarka alleh iyo amarka rasuulka aan khilaafinay raacay ayay ka mid ahaayeen qaswatu uxud markii dagaalkii uxud uu dhacay oy gaaladii kusoo duuleen magaaladii madiina oo dagaalkaa weyn uu dhacay jabkaas u dhacay gaaladii dee ujeeddada ay lahaayeen inay magaalada galaan oo haweenka iyo magaalada ay galaan waa u suurogi weyday dhimashaduuse saxaabada ku badnaa iyo dhaawucu marka way tageen kufaaru quraysh abu sufyaan baa hogaaminahay ibnu xarb radia allahu canhu saxaabi noqday markii dambe markay marayaan meel dhexdaas ay marayaan xamraaw asad la yidhaahdo ayuu abu sufyaan ciidankiisii joojiyey wuxuu yidhi war nimankii nis baama laynay intii kalena dhaawac bay ahaayeen dad baaba'ayoon laynay intii kalena dhaawac yihiin afar boqoloo kilomitir baan ka imaanay maxaan oga tegaynaa maan israacinno oon si fiican magaalada u qabsanno sidanuu ku taliyey warkiisii baa la ogaado oo la maqlay markaasuu nabiga calai salaam wuxuu yidhi inkastoo daawac iyo dhimashaba ina gaadhay oo kafaad badan ina soo gaadhay haddana nimankaa hadday soo laabtaan dee dhib kalaa kasii dhacaya si markaa u muujisaan inaad weli xoog leedihiin awood leedihiin ka daba taga idinkaba doonta markaasi saxaabadii toddobaatan saxaabi oo saxaabada ka mida oo qaarkood dhaawac qabo ayaa ka daba tegey meeshaa markay marayaan bay gaalada ka war heleen markaase waxay dhn nimankan amankana cayrsanayaan leedihiin waa tabar <clears throat> mahayaanoo waa markaasay big dheheen oo carareen gaaladii big dheheen ka xaaladaas fiili nin dhaawaca oo laleeyahy haddana bax ka daba tag ah, bishinta qaniin raggaa waxaa ka mid ah abubakar sidiiq iyo zubayr binu cawaam rag bay ka mid ahaayeen bay ahaayeen qaala xadana abu bakr bin abi shayb xadana abu saab xadana hishaam bi hada isnaad wazaada tacni aba bakr zubayr buu wadaa labada aabbo abu bakr dee asma binta abubakar oo zubayr hooyadii abuu dhalay zubayrna waa aabihiis qaala xadaana abu kurayb maxamed bin lcala xadaana wakii xadaana ismaaciil can ilbahi can curwata qaal qaalat caaisha waxay ugu tiri kaana abawaaka labadii ku dhashay waxay ahaayeen min aladiina istajaabuu lilahi warasuul min bacdi ma asaabahum almarxum markii qaraxigii dhaawacii dhibaatada ay gaadhay kadib kuwii haddana ilahay rasuulka ajiibay baxay iyagoo sidaa ah ka daba tegay gaalada ayay ka mid ahaayeen iimaanka iyo quwadiisa iyo xooggiisa yaa jiidaaya oo kicinaya ayb oo qofka asagoo xoog leh oo caafimaadsan ayuu cibaadada iyo daacada cajis iyo daal iyo qabashala'aan iyo karti xumi yuu ka soo gaaraya mid tabar daran oo xanuunsan ama naafo ah oo waxaad arkaysaa cibaadadii ku harjadaya oo ku dadaalaya waxa jidaaya ee labadooda kala wada waayo mashiinka iimaanka wey iimaanka weyaan soo qortay qutila cumar bn khadaab fii riwaayati wax ugu haystaa ninkan suuratu yuusuf buu akrinaya furqaan buu akrinaya ana ihi sooma man yuxaqiq soo xaqiijin ya yuusuf inuu akrin jiray way jirtaa wakaana yabkii indamaa yamuru inamaa ashkuu bahi waxusni ila allah isaga abubakar bala weriye laakiin subaxdaasi ma buu akrinaayo mise furqaan buu akrinaya yaa soo xaqiijinaya haye yaa kale hay soo keena berri insha allah habeen dambe keena cashir waa jiraa moogtahay insha allah daayib waa loo baahan yahay mulaaxadaadka iyo arrimahaas isha in lagu hayo lagu baraarugsanaada muhim weeyaan waa arrin fiican soo dhaweynayna baabu wuxuu ku saabsanya fadaail abi cubaydata bnu jarax radia allahu canhu abi cubaydata bnu jaraax fadligiisii caamir baa la dhihi jiray caamir bnu jaraax saxaabiyun jaliil aabbihina waa gaallimu ku dhintay xataa waxaa le isagaa sabab u ah gacantiisa ku dilay xadaana abubakr bin abi shayba xadaana ismaaciil bnu culaya can khaalidin xa waxadaana zuhayr bnu xarbi xadaana ismaaciil binu culaya ahbarana khaalid can abi qilaaba qaal qaal anas wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh waali wasalam ina likulli ummatin ummad kasta waxay leedahay amiinan mid aamin ah oo loo aamino wax allaala wixii ammaano ah oo darajadiisa ammaanada meesha u koraysa ay gaadhay wa ina amiinana annaga amiinka annaga martabada lambarka u horeeya magacaas ku magacbixiyey ku magac bixiyey ammaanada amiinka anagu ayatuhal umma ummaddanay ama ayatuhal ummadana khasisiye <coughs> abu cubaydata bnljarax weeyaan abu cubayda bn jaraax amiinu hadi lumma ayaa la yidhaahdaa magacaasu isagana la baxay oo ku magacbixiyey xagga ammaanada hadday noqoto xaqa alle iyo hadday noqoto xaqa aadamaha wixii xuquuqaho ha la yidhi layidhi inuunan haba yaraatee waxba ka ilduufin kana gaalinin ammaanada ilaalinteeda waana waxaa lagu ammaanay cibaaduraxmaan iyo addoommaha wanaagsan iyo kuwa muflixiinta liibaanay waladiina hum biamaanaatihim wacahdihim raacuun kuwa ilaaliya wey kuwa kalena dee waa khiyaamada kasoo horjeeda laa takuunu allaha warasuula watakuunuu amaanatakum laa takuunu lah warasuula amaanatakum amaanada ila khiyaamana waa wax kabiira oo dambi weyna wey qaala xadaani camru naaqi xadaana cafaan bin musa xadaana xamaad huwa ibnu salama ibnu salamata ibnu diinaar can haabit ibni aslamin can anas bni malikin ana ahla alyamani reer yaman qadimuu calaa rasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u galeen faqaaluu waxay ku dhaheen ibcaf macanaa waxaadna dirtaa maca anagoodna raacisaa rajulan ninna raaci mabcuuf ah yucallimana sunnata walislaam sunnada iyo islaamka nin na bara oo diintana bara oo daaci oo mucallim ah na raaci bay dheheen intay ka imaadeen najraan qaala faakhada biyaddi abi cubayda nabigu wuxuu qabtay abi cubayde gacantiisa faqaal haada amiinu hadihi alumma ummaddan amiinkeedii waa kan rasuul nabiga alayh isalaatu wasalaam ragga la diro ee soo aruuriya jizyada iyo qaniimada iyo zakada ayuu ka mid ahaa baxrayn waa kii ka keenay xoolihii faraha badnaa qaala xadaana muxamed bn muana wbnu bashaar walafdi ibn muana qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba qaala samictu aba isxaaqin yuxadiu can silata bni zufar can xudayfa bn yamaan qaal jaa waxaa yimid ahlu najraan ilaa rasuuli illah hadda ahluyaman baa lalahaa marka najraantu yaman bay ka mid ahayd derisna la tahay hadda xuduud hadda xuduudda sacuudiga iyo yaman udhexaysa wayaan hadda sacuudiga raacsan tahay najraan jaa ahlu najraan reer yaman baa ilaa rasuulla nabiga ugu imaadeen calayhi salaam faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ibcad ilayna waxaadna raacisaa rajulan nin amiinan aamina si wanaagsan noo gaarsiiya faqaala wuxuu yidhi laabcafanna bixiyee oo diree ilaykum xaggiina rajulan baan diri amiinan aamina xaqa amiinin amiinnimadiisa xaqnimadeeda aaminnimadiisa ay meesha u koraysa gaadhay xaqa amiinin waa ku celiyey qaala fastashrafa laha naas markay timaado madaxnimada saxaabadu waxay u hanqaltaagi jireen markay la socoto manqaba iyo fadiila fadli xag aakhara ah markay la socoto ayay saxaabadu madaxnimada madax u taagi jireen waxaa soo marray xalay soo maaha markii uu nabigu yidhi laa ucdiyana raayata hadan rajula yuxibuhu lah warasulah yuxibu lah rasulah yuxibu llah warasuulah cali bin abi aalib waa kii saxaabadii cumar binu khadaab uu yidhi waan u hanqaltaagay waa kii lahaa marka fastashrafa laha annaas dadkii baa u hanqaltaagay oo yidhi nin walbaba ama adiga lagu dhahaa waa ninka uga aaminsan qaala fabacaa wuxuu nabigu diray abaa cubaydat bnu jaraax hadalkaasuuna raaciyey hada amiinu haadi umma ayuu raaciyay nabiga sala alla alay slam waa taskiya weeyaan iyo ammaan midda ugu korraysa wey dhib ma leh qofka ammaanta hortiisa in lagu ammaano haddii lagu kalsoon yahay dayaanadiisii iyo iyo muxuuha cibaadadiisii iyo lagu kalsoon yahay oo laga baqaynin in ammaantaasi ay waxyeesho oo uu iska badbato haddaan laga baqaynin dhibaato ma laha laakiin asalka waxaa wey inaan qofka hortiisa lagu ammaanin dadkaasi waxay ahayn dad qiimo badan oo musakiina min allah ilahay baaba taskiyayey subxaanah casharat almubashiriina biljana ayna ka mid ahaayeen xadaana isxaaq bin ibraahim akhbarana abu daawuud alxafari wasmahu sacad qaal xadaana sufyaan can abi isxaaq bihada isnaad naxw baabu fadaa'il alxasani waalxusayn radia allahu canhuma xasan iyo xusayn sibdahi rasuuli illahi wareexaanataydabaa la dhahaa nabiga labadii wiil ee ugu ahaa gabadhiisii faatimatu zara ay dhashay aad buu u jeclaa xataa uu san saari jiray sida asagoo udgoon iyo baraafuun ayay u udgi jireen xasan iyo xusein waxaa la dhahaa sayidaa shabaab ahlijanna jannada markii la tago dhallinyarada jannada sayidkoodii weeye ayagaa madax u ah haweenka mid baa madax u ah shabaabka mid baa madax u ah taa weye xadaana axmed bnu xambal shaybaani abu cabdillaah xadaana sufyaan bnu cuyaynata qaala xadaanii cubaydullaahi bn abi yaziid can naafic bni jubayrin can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annahu nabigu qaala lilxasanin xasan wuxuu ku yidhi xasan ibnu cali oo wiilkii awowuu ahaa wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey allaahuma allow inii uxibuhu xasan waan jeclahay faaxibahu jeclow waaxbib jeclow man yuxibu qofka jeclaada qofkii xasan jeclaada ilaw jeclow taasuu dhihi jir nabiga sala allah alay wasalam maxaba iyo xubbi jaceylka asagaa waxaa weeyaan waa maxaba u qalantoo laayiq asagoo ah weeyaan isaga laayiq u ah oo lagu jeclaanayo saxaabi jaliila inuu yahay lagu jeclaanayo ahlu beyt rasuulilah inuu yahay lagu jeclaanayo rasuulka calayh salaam inuu jeclaa lagu jeclaayo inuu yahay sayidu shabaab ahlijanna intaasoo manaaqibaa lagu jeclaanayaa taradi iyo radi allaahu canhuna waa loo raacinayaa maxabada ayadaah iyo halgankii iyo dacwadii iyo diintii difaacu uu u maray iyo weliba mowqifka cadiimkaah ee uu geystay maalintii mucaawiya bin abi sufyaan uu tanaasulay mucawiya bin abi sufyaan dagaalkii weynaa cali bin abi daalib aabbihii iyo mucaawiya isku hayeen lagu hoobtay cali markuu dhintay xasan wuxuu yidhi khalaas waan tanaasulay dowladda shacabka halasku daro hal dowlada aan samaysanno ciidamadii faraha badnaa ee ishor fadhiya shaam iyo ciraaq iyo xijaaz hal mar baa laisku keenay caamuljamaaca loo bixiyey sanata arbaiin min alhijra afartan hijrad markay imayd ayuu muslimiinta israacday nabigaana sii saadaaliyoo yidhi ina ibnii haada sayidun walacala allah an yuslixa bayna daa'ifatayni laba kooxoodoo muslimiinta ka mid oo cadiimateen oo isdagaalaya yuu ilaahay ku heshiisiin doonaa buu yidhi asagoo yar oo mimbarka nabiga uu soo qaatayoo ayuu sii sheegay sala allah alay waali wasalam nabigeenna marka nabigu wuxuu leeyahy qofkii jeclaada ilaahu jeclow jeceelka waa jeceelka ahlu sunnaha ay jecel yihiin xasan iyo xuseen iyo ahlu bayti kuwa laakiin ku xadgudbaaya ee xadbaa dhaafiyey saxaabada kalena lacanadaya kuwana maarata xad kala gaadhsiinaya ayagana maaragtay waan jecel lahay kuwaas kuma jiraan meesha jeceelkaa jeceel xun wey xadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan can cubaydillaahi bni yaziidin can naafic bni jubayr can abi hurayrata qaal kharajtu maca rasuuli illah nabiga mi ciisaan baxay calayhi salaam fii daa'ifati min annahaar daa'ifa saacado iyo xilli min annahaari maalinta ka mid ah nabiga raacay oo la socday laa yukallimunii lama hadlaayo walaa ukallimu ana lama hadlaayo rasuulka marbuu mashquul yahay oo ama qira'at alqur'aan ama waxyiiba ku degaaya ama uuba ka fikirayaa saxaabadu way ka edubsanayaan ilama hadlaana lama hadlayan waana la socdaa buu yidhi xataa jaaa suuqa bani qaynuqaac suuqii reer banu bani qaynuqaac qaynuqaacdu waa yahuud qabiil ka mid ahoo madiina deganaa suuq weyn oo la iskugu imaan jiray markaan joogno uma insarafa waa soo noqday nabigu waa soo gadoomay xataa ataa wuxuu imaaday khilaa faaima gurigii faaima khilaha maanta gurigii baa loo jeedaa gurigii faadimuu yimid faqaala wuxuu yidhi aama lukac meesha ma joogaa kii yaraa aama lukac kii yaraa ma ku jiraa meeshan waa koolkoolinayaa ilmaha yare saqiirka lukac waa la yidhaahdaa macaani kale oo hadda loola jeedinoo la kaco waa loo isticmaalaa yani xasanan xasan buu u wadaa oo faadmo ku curatay ma ku jiraa fadanana markaasuu dilbe soo bixi waayey oo dilbe la soo dayn waayey wuxuu leeyahay abu hurayra fadanana waxaan u malaynay annahu ninkaa layihahda xasan annahu shaariya inamaa taxbisuhu ummuhu hooyadii faaduma inay wiilka yar reebayso celibayso lian tuqasilahu inay u qabayso darteed wa tulbisahu ay dhar ay u xidho sikhaaban xulmadii ay xidho sikaaf sikaafku waxa weeyaan waa wax caruurta luqunta lagu xidhi jiray wey ilaa baadiyaha mardhow way jiri jirtay luqunta lagu xidhayaa oo wax udgoon oo muxuuaha geelaha udgoon ee carafta leh reexaanta iyo argeeda iyo waxbaa laskuguwaxyana lagu toltoliyo deena xarig ahaan baa luqunta lagu xidhi waxyaalaha markaa waxaa kolley u malaynaya inay uga jeedaan inuunan cunugii uunan qaadin shaashoonin iyo waxyaalaha mararka qaar dee waxba bay ka reebi kartaaba waxyaalaha sunta lahay kaga fogaan karaan kaga fogaan karaan waxaasaa jiri jiray sababta maxay adgaa sheegi kara haye aniga yaraan baan ku garanaya hadda ma ma aqaan laakiin macnahaasaan ka qaatay macnahaasaan ka faa'iidaystay haye yaa sheegi kara haye dhalinyarada iska dhaaf awad uqeydi carruurta maxaa uqunta loogu celi jiray waxaa udgaaye calyada ku daadiyaan caanaha ku daadiyaan iska maaratay marka dambana wax soo yarshiiraya waxoogow geed udgoon oo waxbaa jiri jiray tiira miah tiira mu aha ah. ya ah, maxaa sabat xeer ma garanaysa eh? yaa kale yaa garanaya ya ya ya sabat xeet ya isha isha de waa waa qardaas iyo xirsi iyo waxaad lugtay taas baa ya ya inuu shaashoonin taasaa u dhow shaashada inuu ya muxuu yidhi aliyada ha ma ku daali jireen ha ya urtaa looga ilaalin macnahaasna waa leeyahay waa macno labaad iyo inuu cunuga uuna shaashoonin waxyaala jira haweenka ay shishiilaanoo ilmaha sanka ka gala waxaasna waa dhowraya adigu waa macno fiican wey macno fiican ilmaha lagu dareenayo way tahay almuhim taasoo kale wey xasan marka baalkaana loo samaynaya sikaabkan waxaa weeye waa kan imaam nawowi wuxuu leeyahay waa qilaada min alqurnufl qurnuflku waa qurfaha baalka qurfaha la yihahda qurnufl waalmiski waalcuud waxaasa inti isku dardaro ayaa deen xarig iyo waxsalaadso kala luqunta lagu xir jiray taa annagana waan samayn jirray nadaafadiisiiyo udgoonkiisana ilaalinaysaa lian tuqsilahu wa talbisahu gabadha markaa wiilkii xoogow nabigeena away buu leeyahay ayadana xoogow arrimahaasay u samaynaysaa falam yalbad wax badan ma sii nagaanin an jaa'a inuu yimid yasxaa isagoo ordaaya xasanoo yar xataa ctanaqa kullu waaxidin mid walba oo minhumaa labadoodii ka mida saaxiiba nabigii iyo wiilkii yaraa wuxuu mucaanaqeeyey mid walbaba saaxiib saaxiibkiis luquntay kala riteen nabiga alai slam tawaaduciisa iyo maxabadiisa iyo jeceelkiisa uu qabay carruurta ahayd sala allah aleh ali wasalam waxaa dhacda hadda ka hor asaga iyo xuseen oo yar yara oo kukufaaya wuxuu nabiga khudba uu mimbarka saaran yahay intuu arkay uu ka soo degay mimbarkii oo soo xumbaaray iyuu mimbarka la fuulay sala allah aleh waali wasalam faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi allahuma innii uxibuhu ilah waan jeclahaye ilaahayow waan jeclahay xasane fa axibahu jeclow wa axbib jeclow man yuxibu qofkii jeclaadana qaala xadaana cubaydullah bnu mucaad xadaana abi qaal xadaana shucba can cadiyi whu ibnu haabit xadaana albara bnu caazibin qaal ra'aytu alxasan ibnu caliyi maan arkay calaa caatiqi nabiy asagoo luqunta nabiga saaran calayhi salaam wa huwa nabiguna yaquulu uu leeyahay allahuma inii uxibuhu faaxibah ilaah waan jeclaaya jeclow qofkii jeclaadana jeclow nuxibuhu radia allahu canhu waardah alxasan ibnu caliy wa ahlu beyti rasuuli illahi wasaxaabati alkiraam intaba waa jecel lahay ilaahay macooda hana soo xashriyo maalinta qiyaamo jannadana hanugu kulmiyo qaala xadaana muxamed bnu bashaar wa abu bakr bnu naafic qaala ibnu naafic wuxuu yihi xadaana gundar moxamed bnu jacfar xadaana shucba bnu xajaaj can cadiihu bn haabitin can albara bni caazibin qaal ra'ytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigaan arkay waadican isagoo dejiyay alxasan ibni caliy calaa caatiqihi qoorta wahuwa yaquul isagoona allahuma inii uxibuhu faaxiba qaala xadaana cabdullahi bnu ruumiy yamaanu cayaash bn cabdilcadiim alcambariy qaala xadaana annadar bnu muxamedin qala xadaana cikrima can yahw bnu camaan xadaana iyaas can abihi qaal laqad qudtu waxaan hagay alqiyaada waxaana hagay binabiy illaahi nabiga ilahi calayh salaam yani nabiga faras buu saaran yahay ama baqal buu saaran yahay si soo socota markaasuu ninkan la yidhaahdo iyaas aabihiis iyaas bnu mucaawiya miyah iyaas ibnu qura miyah ayaa wadaa ayib nabiga qudtu waxaan hagay ama hogaaminayey binabiyilahi nabiga ilahi calayh salaam iyo walxasan walxusein xasan iyo xusein bibaqlatihi nabiga baqashiisa ashhaabaa la dhihi jiray xataa adkhaltuhum ilaa aan ka geliyo xujrata nabiy gurigii nabiga calayh salaam uu ka tegey haadaa midkan labadooda mid kamida ah way xasan wa xusein qudaama hor buu nabiga ka fadhiyaa wa haadaa midkan kalena ama xasan khalfoo gadaal buu ka fadhiyaa labada midna laba sheeg labadaba midna hor buu iska fadhiisiiye midna gadaal nabiga dhexduu kaga fadhiyaa baqashii hadday baqashu xoog leedahay ama dabeertuu xoog le waa qaadi karto laba qof way bannaanta iyo ka badanba in la saaro wax dhibaato a ah maleh baabu fadaa'ili ahli beyti nabiy sal alla alay slam beytkii nabiga fadaaishoodii ahlu beytka nabiga calayh salaam waxaa soo marray xalay aalu caliyin wa aalu caqiilin wa aalu cabaasin waa ka soo marray miman xurimu sadaqa dadkii sadaqada laga xarimay xadana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn cabdilahi bn numayr walafdu liabi bakr qala xadana maxamed bn bishr can zakariya bn abi zayd can muscab bn shayba can safiya binti shayba safiya binti shayba binti cumaan ibnu dalxata alcabdariya almadaniya banu cabdidaar bay ahayd cumaan bn dalxa ninkii jira furaha kacbada ayay ku abtirsataa safiya binti shaybata ibnu cumaan bn dalxa qaalad waxay tihi kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd qaalad caaishatu waxay tihi dhe radi allahu canha kharaja nabiyu nabigaa baxay calayhi salaam qadaatan subax waxaa korkiisana uu yahay mirdun go muraxalun midabar loo sameeyey muraxal macnaha waxaa weeyaan ay musawarun bisuurati eh, raxlulibil raxlulibil geela kooraha korka laga saaro kooraha wax kooral daajiri jiray oo ninka qofka neefka geela ku fadhiisanayo uu ku fadhiisan jiray halkan uu qabsan intan uu kusoo tiirsan korka kora laga saari jiray fardahana waa la saaraa marka muraxalku waxaa weeyaan midabka waxaa loo sameeyey maradan waxaa ku sawiran sawiro oo riaal rixaal ibil ah waa wax iska maarata aan xayawaan ahayn min shacrin maraduna waxay ka samaysneed hacar shacar bay ka samaysneed waa timaha eh, muxuu ahaa riyaha aswado madow midab ahaanna mara noocaas oo muwaasafaadkaa leh yuu nabigu korka ku wata huwanaa fajaa jaءa alxasanu bnu cali baa yimid fa faadhalah waa soo geliyey intuu maradaa huwaday xasan bnu cali baa yimid gal buu yidhi weyn wey uma jaءa alxusein baa yimid fadakhala macahu maciisuu la galay uma jaءat faatimatu baa timid faadkhalah waa geliyey gabadhiisi uma jaءa cali bn abi aalib baa imid faadkhalahu waa geliyey uma qaala nabigu calayh salaam wuxuu yidhi inama yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayudahirakum tadhiira inama yuriidu allah ilahay wuxuu doonayaa liyudhiba cankum rijs inuu inaga fogeeyo oo inaga zuuriyo inaga zuuriyo oo inaga fogeeyo arrijs rijsigu waa kullu mustaqdar wa allaala wixii xun oo dhan hadday noqoto shirki hadday noqoto cadaab hadduu noqdo idmi iyo dembi waxaasoo dhan ilaahaynu naga dahiruu rabaa ahla albeyti iyo ahla albayt wayudahirakum yuna dahiro dahirakum tadhiira dahiritaan aayaddaas markaa uu ku dul akhriyey waxay tusaysaa almaqsuud inay ayagaa yihiin ay soo gelayaan ahlubeytka nabiga calayh isalaatu wasalaam baabu fadaa'ili zayd binu xaariata wa usaama xaaria binu zayd iyo usaama binu eh, waxaa u jira zayd binu xaaria iyo wiil uu dhalo usaama binu zayd la yidhaahdo radia allaahu canhuma fadligoodii labadan waa laba saxaabi oo jaliilaan zaydkan wuxuu ahaan jiray mowla rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam mawlihii nabiga calayh salaam ayuu ahaan jiray asalkiisa waxay dhahaan qolaa soo qafaalatay oo markaa saasuu maka ku yimidoo waa dambe oo isagoo nabiga calayh salaatu wasalaam mawlihiisa oo nabiga calayh salaam rumeeyo saxaabi ah yay reerkooda imaadeen waxay dhaheen waxaan rabnaa wiilka annaga inaadna siiso oon qaadanno wakaase hadduu inan raaci qaata buu yidhi markaasu wuxuu yidhi maya nabi maxamed qofaan ku doorsanayo ma jirto wiilkan uu dhalay usaama binu zaydna wuxuu ka dhalay gabadh la yidhahda umma ayman oo qoladan suudaanta nuubaha la yidhahda nuubiga la yidhahdo ama xabashida isku dhiijaarradoo dhan ayadan xaggaasay ka soo jeeday walidaalika kaana aswadan wuu madoobaa zaydna wuu casaa markaasay dhihi jireen ma dhalin halkaas nabigu ka xumaan jiray calayhi salaatu wasalaam markii dambe dadka qiyaafada yaqaana ee garanaya labada isdhashay siday iskugu eg yihiin iyo labada ekaashaha garanaya yaa labadoodaoo wada jiifo oo qaarkooda hore uu dharuu dadan yahay wejigoodii gomadahoodii iyo cirhmahoodii bas ay bannaan yihiin yaa wuxuu yidhi ina hadihi alaqdaam bacduha min bacdin labadan lugahan way isdhaleen waa lugo cascas iyo cadcad iyo cas iyo lugo madow weeye maca dalik waxay way isdhaleen marka dee madoobidana hooyadii buu ka keenay reer abtigii buu ka keenay tii marka kaga hadhay oo hadalkay sheegi jeereen aad bay ugu kalsoonaayeen qaa'ifka iyo warkiisa iyo reer bani mudraj buu ahaa calaa kulli xaal labadaas saxaabi ee jaliilaankaa fadligooda waa kan xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana yacquub bn cabdiraxmaan alqaari nisbatan ila alqaara qabiila min alcarab can muusa bn cuqbata can saalim bn cabdilah can abiih annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray maa kunna nadcuu oo gumaana yeeri jirin zayd bna xaaritata ilaa zayd binu maxamed baan ugu yeeri jiray markay soo islaameen zayd binu maxamed umay dhihi jireen xataa naa eh, siduu nabiga oola jooga ee eh, ehelkiisa oga mid yahay ahlubeytka cidda uga tirsan yahay xataa nazla fi lqur'aan ilaa qur-aanka kariimka uu soo dego qowluhu tacaala udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaashooda ugu yeera ninna aabbihii aabbahan yaa loogu yeerin wax tabani la yidhahdaa jiri jiray oo ninkii ilmo korsadaa ilmaha asaga aabbo u noqon jiray oo aabbo looga dhigi jiray way isdhexli jireen aabbihiisi dhalayna ma aha tiibuu qur-aanku diiday udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah ilahay agtiisa sidaasay cadaaladda iyo toosnaanta ku jirtaaye aabbayaashada ugu yeera waa kii aabbihii la garanayo kii aan aabbihii la garanaynina waxaa weeyaan waa mawaalihiin iyo walaalihiin filislaam addoon la xoreey u yahay mawla fulan baa la dhihi haddii kale waxaa la dhaha ahuuna fiislaam ahuuna fi lislaam saasay dhahayaan ayib qaala shaykhu abu axmed muxamed ibnu ciisa ahaa aljaluudigii weeyaane yarwi can abi isxaaq ibraahim binu muxamed binu sufyaan ninkii la dhihi jiray raawi saxiixa ahaa ayuu ka wariyaa ahbaranaa abulcabaas asaraaj ayuu yidhi wa muxamed bin cabdillahi bin yuusuf aduwayri qaala xadaanaa qutayba bnu saciid inta warama waxaa weeyaan in abu axmed uu ka wariyey xadiidkan inuu wariyey can ariiqin hayra ariiqi muslim imaam muslim ariiqiisa ariiqaan ahayn oo sheekhu muslim oo qutaybe ah inuu xagga kaga soo dhacay bihada alxadiid qala xadaanii axmed bnu saciid idaarabi qala xadaana xabaan ibnu hilaal qala xadaana wahayb bnu khaalid qala xadaana muusa bnu cuqba qala xadaanii saalim can cabdillahi bimilihi qala xadaana yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuuba qutayba bnu xujrin qaala yaxya wuxuu yii bnu yaxya akhbarana waqaala laakaruna xadaana ismaaciil yacnuuna ibna jacfara can cabdillaahi bni dinaar annahu samica ibna cumara yaquul bacaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayi salaam baa wuxuu diray bacan ciidan ciidan gaalada xaggeeda loo diraayo mujaahidiinta ah wa amara calayhim wuxuu amiir ooga dhigay usaama binu zayd usaama binu zaydna nin yar buu ahaa markuu nabiga dhimanayay buubu siddeed iyo toban sano jiray marka amiir buu oga dhigay fadacana waxaa duray annaasu dadkiibaa waxay ka sheegeen fii imrati madaxnimadiisa wuu yaryahay ma ahee asal ahaan waxay leey ninkan ma aha nin xornimada asal u ahaayo mawlu ahaayo ibnu mawla weeyaan oo qurayshtii baa joogta arrimahaas ka hadlay fadacana annaasu fii imratihi imaaradiisii madaxnimadiisii duulayn wax ka sheegeen faqaama rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa istaagay saxaabadii hortoodii faqaala wuxuu yidhi in tadcanuu fii imratihi haddaad durteen oo dacniseen oo wax ka sheegteen usaamo binu zayd madaxnimadiisii la yaab ma laha maxaa yeelay faqad kuntum waxaad aheedeen tadcanuuna kuwa dura fii imrati abiihi aabbihiis oo isaga ka weynaa zayd ee dhalay ayaad min qabl hadda ka hor duri jirteen zayd baad wax ka sheegi jirteen oo zayd naftirkiisu nabiga calayh salaam uu duri jiray waxaa la leeyahay toddoba sariyo ayuu amiir u ahaa hal qaswo oo weynna amiir buu ahaa hal qaswa qaswada qaswat lmu'ta qaswat lmu'ta waa kii madaxda u ahaa ayb isagii iyo jacfar iyo cabdullah rawaxi sal isku daba dhigay marka hadda ka horba nuuqnuuqdiina iyo hadalkiina wuu jiray aad zayd aabihii wasiyada wax ka sheegi jirteen oo la see madax looga dhigi wiilkiisana hadda wax ka sheegaysaan waayamullah ilaahay dhaarihiisa lagu dhaartaan ku dhaartay in kaana wuxuu ahaa ninkan la yidhaahdo usaama aabihii zayd la khaliiqan buu ahaa mid ehel u ah lilimrati madaxnimada inahu shani kaana wuxuu ahaa zayd bnu xaaria la khaliiqa lilimra madaxnimada ehel buu u ahaa wuu mudnaa sifaatu iyo sifada hogaanime waa laga helay wain kaana wuxuu ahaa lamin axabi nnaasi ilay dadka kaan ugu jeclayna wuu ahaa waina haada midkana wiilkiisi ana lamin axabi nnaasi dadka kaan ugu jeclahay wey ilaya aniga bacdahu aabbihi kadib marka saas darteed waxaa la xibu rasuulilah wabnu xibi nabiga midkuu jeclaa iyo wiilkiisii uu nabigu jeclaa calayhi salaam ayib marka waa ka ridaaya madaxnimada iyo mas-uuliyadda iyo xilalku qabiil iyo jinsi iyo muxuu ahaa macaanida dadku qaar ay fiidiyaan ma aha qiyaadada waxaa loo shardiyaa qofku inuu yahay qof qawi ah amiin ah caliim ah intaasaa loo shardiyaa hadduu kartina leeyahay ammaanana leeyahay aqoonteedii iyo khibradeedii wax ku maamuli lahaana uu leeyahay wuu noqon karaa madax intaasaa qofka laga fiirin xadaana abuu kuray maxamed bn cala xadaana abu saama can cumar yacni ibn xamsata can saalim can abiihi ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala wuxuu nabigu yidhi wahuwa cala lmimbar asagoo mimbarka saaran in tadcaruu fii imaaratihi haddaad madaxnimadii wax ka sheegteen madaxnimadiisii yuriidu wuxuu u usaama binu zayd faqad dacantum waxaad durteen fii imrati abiihi aabihi madaxnimadiisa min qablihi hadda ka hor asaga hortiis waayo mullahi baan ku dhaartay in kaana wuxuu ahaa aabbihiis la khaliiqan mid u cunan oo ehel u ah lahaa imaarada iyo madaxnimada waayo mullahi baan ku dhaartay in kaana wuxuu ahaaday wuxuu ahaa zayd bnu xaarita laa xabu naasi ilaya dadka kaan ugu jeclaabuu ahaa waayo minwaa ilahay baan ku dhaartay ina haadaa midkan oo wiilkiisa ana lahaa imaaradu la khaliiqun owliya ehel buu u yahay yuriidu wuxuu u jeedaa haadada dambe usaama binu zayd waayo minlahi baan ku dhaartay in kaana wuxuu ahaaday usaama laa xabahum ka lagu gargacayl badan yahay ilaya aniga min bacdihi aabihi gadaashiis fa uusiikum bihi waa inii dardaarmayaa inaad maqashaadaasoo jeclaataan fainahu asagu min saalixiikum buu ka mid yahay kuwiina saalixiinta ee tootoosanee wanaagsan ayuu ka mid yahaye waa ini dardaarmaya ogaada buu lehay baabu fadli cabdillaahi bni jacfar radi allahu canhuma cabdulaahi bnu jacfar ibn eh, abi aalib cabdullahi bnu jacfar ibn abi aalib jacfar dayaaq ninkii la dhihi jiray oo nabiga ilmaadeerka ahayee qaswatulmu'ta ku shahiiday ayaa dhalay cabdullaahi hooyadiina asma bintu cumays bay ahayd asma bintu cumays radia allahu canhum jamiican xadaana abubakr bin abi shayba qala xadana ismaaciil bn culaya can xabiib bn shahiid can cabdilahi bn abi mulayka qaal qaala cabdulahi bn jacfar wuxuu yidhi libni zubayr cabdulahi bnu jacfar baa cabdulahi bnu zubayr wuxuu ku yidhi waa dhallinyaro yaryar oo islaanleeg oo isku da'aah atadkuru ma xasuusan tahay cabdulahi bnu zubayrow id goortii talaqaynaa aan kulannay rasuulallah nabiga alai slam aan ka hor tagnay nabiga waa safar ka yimid ayagoo carruurta yarka ka hortegi jireen bannaanka uga tegi jireen nabiga alaih salaam madax u masiixi jira oo kuu soo qaadi kara uu soo qaadi jiray id talaqaynaa rasuulallah markay nabiga la kulanna calayhi salaam ana ani iyo wa anta adiga iyo wa ibnu cabaas saddexdii naasoo isku da'aah xilli aan nabiga la kulannoon ka hor tagnay ama isku dhadhow qaala nacam buu yidhi zubayr wuxuu yidhi waan garanayaa cabdullaahi binu jacfar baa hadalka sii wato wuxuu yidhi fa deena wuuna qaadoo wuuna xumbaaray anigiiyo ibnu cabaas watarakaka tarakaka adiga ibnu zubayrana uu kaa tegey u fiirso fa waxa wata waa cabdullaahi binu jacfar wey ma aha qaala wuxuu yidhi ibnu zubayr cabdulaahi ibnu cam haa waan xasuusnahay faxamalanaa wuuna xumbaaray aniga ibnu cabaas watarakaka adiga iweydiina ibnu zubayr uu kaa tegay ma aha ma aha maxmuulka la xumbaaray waa cabdulaahi bnu jacfar kala socday ibnu cabaas wey ka laga tegayna waa ibnu zubayr sababta looga tegayna waxaa weeyaan e, baqashii baa buuxsantay midna horbuu ka dhigay si usoo kale horreeyeen buu qaaday nabiga calayh salaam kii usoo horreeye xumbaaray horbu fadhiisiyey kii kalo gadaal fadhiisiyey khalaas waa buuxsamay soo lugeeda la yidhi kii kale xadana isxaaq bn ibrahim ahbarana abu usama can xabib bni shahiid bimili xadiidi ibni culayata waisnaadi qala xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba walafdu liyaxya qaala abubakr xadaana waqala yaxya ahbarana abu mucaawiyata can caasim alaxwar can muwariq alcijri can cabdillahi bni jacfarin qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu ahaa idaa qadima min safarin safar markuu ka soo galo tuluqiya waxaa laga horgeyn jiray bisibyaani ahli beytihi caruurta ahlubeytkiisa ee qaraabadiisa ayaa laga horgeyn jiray oo ka hortegi jiray oo markaasuu soo xumbaari jiray qaala wainahu qadiba wuxuu nabigu ka soo galay min safarin safar safaradii ka mid ah fa bi anaa layla hormaray oo laidhi ka gaad ilayhi nabiga calayhi salaam faxamalanii waa la xumbaaray bayna yadayhi hortiisa warka cabdullah bin jacfar waa la xumbaaray uma ji'a biaxada ibnayi faatima faadimo labadeedu wiil xasan iyo xuseyn mid ka mida ah, ayaa haddana yimid faardafahu khalfah waa safar kale weeyaan taa orana ibnu cabbaas buu ahaa qaala faudkhilnaa almadiina magaalada madiinadana soo geliyey alaaatan anagoo ah saddex calaa daabatin hal neefa saaran annagoo saddex oo hal farasa ama hal baqala saaran ayaan soo gallay magaaladii madiina wax xulaysa marka kubaha way qaadi kartay xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana cabduraxiim bn sulaymaan can caasim ilaxwal can xadaanii muwaraq alcijri xadaanii cabdullah bnu jacfar qaal kaana nabiyu nabiga cala salaam wuxuu aha idaa qadima min safarin tuluqiya bina waana naga horgeyn jiray waana la kulmin jiray nabiga ala slam waan la kulmi jirray waan u tegi jiray qaala fatuluqiya bii wa bilxasan aw bilxusayn aniga iyo xasan ama xusein midkaano ayaa nabiga calai salaam naga horgeeyey anagoo yaryara qaal faxabala axadana midkaanuu xumbaaray nabiga calayh salaam bayna yaday hortiisa walaakhara midka kalena khalfahu gadaashiisa xataa dakhalna almadiina ilaa magaalada madiina ka galnay yacni tawaaducu rasuuli illaah sala allah aleh wasalam waxubihi liawlaadi lisibyaan jeceelku carruurta jecelaa iyo tawaaduciisa kibir la'aantiisa mustaxiil sala allah alay slam wax yaro oo dhaliil iyo nusqaana iyo kibir ma leheen tawaadic buu ahaa sala allah aleh waali wasalam bal imaamu mutawaadiciin imaamu mutawaadiciin ayuu xadaanaa shaybaan bn faruuqa qaala xadaanaa mahdiyu bn maymuun qaala xadaanaa moxamed bin cabdillaahi bin abi yacquub can xasan bn sacdin mowla alxasan bn caliy can cabdillaahi bni jacfarin qaal ardafanii rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam baa ifangeliyey daata yowmin khalfahu gadaashiisu ifadhiisiiyey fa asara ilaya xadiid buu igu siraystay oo hoos igu sheegay wax yaroo sheekaa waa ilmo yaro kuraya ayuu nabigu wax ku siraysanayaa mas-uuliyaadka ayagoo yar yara iyo xilalka iyo yuu saarayaa ayaguna tarbiyadii ay qaateen fiiri wuxuu yidhi war buu igu siraystay laa uxadiu bihi axada min annaas marka dambe qofna u sheegi maayo laa uxadiu u sheegi maayo bihi sirtii nabiga calayhi salaam axaddan qof oo manaasarka ka mida ah. anas saasuu ahaa waa kii intuu nabiga wax ku siraystay oo meel u diray hooyadii ay tiri xagge ku daahday nabiga alai slam mama diray maxay ahayd xaajaduu kuu diray waa siru rasuulilaahi sirtii nabiga weeye waa ilma yar marka awlaaddu in ayagoo yar yaraa ay runta iyo ammaanada iyo asraarta ilaalinteeda iyo aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ay ku tarbiyoodaan lagu tarbiyeeyo matlab shariici ah weeyaan oo wanaagsan oo islaamku uu qabo wallahu aclam bilahi towfiiq wasala allah wasalam cala nabiyina moxamed